mid ahayd caariyadii iyo wakaaladii iyo eh, tabaruc bilraqaba ama bilcayn waxaa markaa soo gelaya abwaab dhowra sida waqafka iyo hibada iyo wasiyada iyo cidqiga iyadoo wasiyadu tabaruc bilmanfacana ay noqon karto waqafkii buu usoo horreysiyey wuxuu yihi baab lwaqfi waqfiga baabkiisii wey luqa ahaan waqf waa joojin leanna waqafa laba macnay u timaadaa uu joogsaday iyo uu joojiyey uu joogsaday markay tahay masterkeedu waa wuquuf uu joojiyey markay tahayna masterkeedu waqfi buu noqonayaa waa joojin waxaa waqf loo leeyahay markaa waxaan dar ilaahay loo bixiyey waxaa laga joojiyey ku dhex wareegii bani aadamka uu ku dhex wareegay kolba qof uu qaadanayay ama lasii kala dhexlayay ama laysu hibeynayey ama eh, la kala iibsanayey wixii baa laga joojiyey waa la hakiyey halkiisaa sidiisaasu ahaanaya lama bedelayo saasaa markaa waqfi loo yiriyo waa xabisaad shaygii la xabisayo dar ilaahay loo xabisayo oo markaa laga joojinayo guurguurkii lahaanshihiisu uu guurguuray wuxuu yihi alwaqfu qurbatun manduubun ilayh waqafku in wax la waqfiyaa waa cibaado loogu baaqayo dadka oo yani nusuustu ay si gaara ugu soo aroortay naskii caamkaah wafcalu khayra wuu soo gelaya iyo wamaa yafcalu min khayrin falan yukfaruuh iyo nusuustii lamidka ahayd waxaa kale oo kusoo aroortay axaadiis gaara oo cumar bn khadaab radia allahu tacaala canhu waa kii waqfay dhulkii uu khaybar ka helay iyadoo nabigu alayhi الsalaatu wasalaam uu kala teliyey sidoo kale xadiidki ida maata bnu aadam inqaطca camaluhu ila min halaaث sadaqati jaariya aw cilmi yuntafacu bih aw waladi saalixi yadcuu lah saddexdii bani aadamka markuu dhinto ka hadhayay waxaa ku jirtay sadaqadii soconeysay sadaqadaa jaariyadaana culamadu waxay yidhahdeen fasirkeedu waa awqaafta iyo waqafka jaabir radi allahu tacaala canhu waxaa laga wariyey in uu yihi ma aclamu axada min asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wala ali wasalam da maqdira min almuhaajiriina walansaar ila kanat lahu sadaqat mawquufat la tuhab walaa tuurath ma ogi kuma ogi asxaabtii nabiga aleyhi salaatu wasalaam muhaajiriin iyo ansaarba mid awood lahaa oo wax la bixi karayay oo aan lahayn waqaf iyo awqaaf isaga u waqfay wuxuu musanifku ka hadli doonaa xukunkii guud markuu kuu sheegay waqafku arkaan buu leeyahy waaqif baa jira mawquuf baa jira mawquuf caleyhi baa jira iyo siiqadii arkaantiisii weeyi kii wax waqfayey shuruud baa laga doonayaa kii loo wixii la waqfayna shuruud buu leeyahay ciddii loo waqfayna shuruud bay leedahay qaabkii loo waqfayna shuruud bay ayay markaa leeyahay kadibna markaa axkaamtii baa ka ratibmaysa intaasuu isuken dabagelin doonaa wuxuu ku bilaabay qofkii wax waqfayo wuxuu yihi walaa yasixu waqfu kama asaxo ilaa miman qof mooyaane yajuuzu tasarufuhu fii maalihi loo ogolaa xoolihiisa inuu ku tasarufo qofkii xoolihiisa inuu ku tasarufo loo ogolaa oo weliba uu ku tabaruco oo yushtarau fi ahliyatu tabaruc ila wixii waa tabaruce ahliyatu tabaruc iyaa la shardeeyaa qofkii waaqifka ahaa walaa yasixu ilaa fi caynin mucayana wuxuu u gudbay mawquufkii wixii la waqfayay isaga maxaa loo shardiyaa waxaa loo shardiyaa shuruudo dhowra walaa yasixu kama asixo ilaa fi caynin mucayanatin wuxuu horta waa inuu cayn yahay manfaco keliya lama waqfo oo bilaa cayn ah laakin wixii la waqfaya waa in caynta shayga lafahantiisi waa in la waqfayo shaygiina waa inuu mucayan yahayo la cayimo intuu qofku dhulki yidhaahdo waa toban kaa baloore laba baloorna waa waqaf inta kalena waa iib oo aanu labadii waqafka ahayd xadidinba labadaasaa waqaf ka dhigayba aanu odhan oo uu yidhahdo un laba baloorna waa waqaf inta kalena dhulkii oo kale markaa de waxa wayan xadxadaysan saas waxba ku socon maayaa waa in la cayimo waqafkii waxa uu yahay fain waqafa hadduu waqfo shay-an fi dimati wax dimada ku jiro o aan mucayanba ahayn bian qaala kaan qaala waa sida inuu yidhaa waqaftu farasan faras baan ayaan waqfay aw cabdan addoon baan waqfay ama neef aryaan waqfay maaragtay hal baan waqfay hashaad waqaftay waa ti wax soconaya ma aha lam yasixa waxaasi ma asaxayo maaa waqafkii dima ma gelayo waa inaad shay ku cayinto taasaa waqfay hashaasaa waqaf ka dhigay dhulkaasaan waqfay gaarigaasaan waqfay lakin hadda tiraadadu gaari lagrusaraan waqaf ka dhigay lakin gaarigi lagrusarkaaba aanad sheegin kuu yahay oo aanad cayibin ee doonayso inuu dayn kugu noqdo oo ilaahay kugu leeyahay oo kale oo maarata sidaas de haddaad nader ujeedo nader waa dhici karta yani lilahi calaya an atasadaqa bikada oo yani waqfo haddaad ujeedo dee nader buu noqonaya lakin waqaf noqon maayo nader buu noqon karaa laakin waqaf ma noqon karo walaa yasixu kuma asixo ilaa fi caynin cayn mooyaane yumkinu lintifaacu bihaa lagu intifaacayo maca baqaa'iha cala dawaam iyada oo si joogto ah baaqi u ahaanaysa maca baqaa'iha shaygan waa in lagu intifaaci karayo isagayoo sii jiraya oo muddo waa inuu sii jirayo cala dawaam de maaha ilaa yawm iddiina ilaa qiyaam saacaha maahe yani waa inuu yahay wax muddo jiray oo aan hore ka dhamaanayn kal caqaari dhulkii oo kale wal xayawaani xayawaankii xoolihii noolaa wal ahaas iyo alaabihi alaabihiina waa la waqfin karaa sajaadada iyo kuraasi iyo kamarada iyo waa la waqfin karaa wax kasta oo markaa naafica fain waqafa haduu waqfo maa laa yuntafacu bihi maca baqaa'ihi ama maca baqaa'i caynihi wax aan lagu intifaacaynin iyadoo baaqi uu sii ahaanayo ee eh, haddii lagu intifaaco baaba-aya kala ahmaani sida lacagihii lacagtii ku intifaaceedu waa maxay de waad wax ku iibsata wa ku iibsataan tagtay waacaami raashinkii raashinka saad ugu intifaaci kartaa waa in la cuna un haddii la cunana u baaba aw ama waxbuu ma waxbuu yuu waqfay laa yuntafacu bihi aan loogu intifaacayn cala dawaab si joogtaa ah, oo aan muddo sii jirin degdeg deg wixiisi uu yahay mashmuumi sida xabad ubaxaho udgoono la ursanayo dee xabadu bixitay sii jiri xabadaad soo goysay gebigeed waxa laga yaaba maalin iyo laba maalmood wixii kadib qaadhaysaaba wa xumaanaysa lam yajuz waxas waqaf lama yidhaahdo waqaf waxa la wax muddo sii jiray laakiin waxaa asixi karta baa la yidhi beer ubax maaratay udug laga beera ah inuu yidhaahdo maarata bustaankaa uduga ah yani ubaxaa udgoon laga beero waa kolba masaajidkii maalan looga soo gurayo ubaxo lagu udgooneynayo oo saasoo kale lagu samaynayo taasoo kale waa macquul laakiin xabad ubaxoo soo oo go-an ma eh, waqafkeedu ma ansaxay walaa yajuuzu ku asixi maayo ilaa calaa macruufin wa birin wuxuu inoo usoo wareegay sheekhu mawquf caleyhigii inuu isagana sheego shuruudihiisa waxa wax loo waqfayo walaa yajuuzu kuma asaxo ilaa calaa macruufin wa birin wax macruuf ah yani samafal iyo biri iyo khayr jiha khayra iyunbaa wax loo waqfaa oo aan dembi ahayn lakin dembi waxba laguma waqfo kalwaqfi cala alaqaarib sidaad qaraabadaadii u waqafto walfuqaraa dadkii masaakiinta ahaa walqanaatir biriishyadii in lagu dhiso bundooyinkii wa subul lkhayr iyo jidadkii khayrka faraha badnaade wadooyin in lagu dhiso iyo agoomaha in lagu kafaalo qaado waxaan iyo dadka la helo in marka waxa weeyaan lagu biiliyo iyo qaabkaas o dhan baad wax uwaqfin kartaa dadkaasaad wax uwaqfin kartaa maaragtay waxa wey ama muslimiinti o dhan baad waqfin kartaa ataa masaajidadii oo kale de musli muslimiinti loo waqfaya marka wixii khayra wa wixii khayra unba wax lagu waqfin kara saasuu ku lehi ilaa calaa wa birin yani wax samafal iyo khayr ah marka waa in wiii wa marka ajar laga heli karo waa inuu yahay fain waqafa hadduu ku waqfo calaa qaaici ariiq mooryaanta iyo dadka markaa jidgooyayaasha ah oo yihahdo intan waa waqfee wixii ka soo baxa kuwa meelaha jidgooyada sameynaya ama habeenkii mobilada dhacaya ha lagu biiriyo aw calaa xarbiyin ama gaaladiina la dagaalamaysa uu yihahdo ha la siiyo aw murtadin ama u yihahdo ciddii ridowda halaga laga biiliyo maaragtay waxa weeyaan eh, wixii meesha ka soo baxa lam yajuz waxaas waqfi saxa noqon maayo ama u yidhahdo kaniisadaha ha lagu dayactiro kaniisadaha ha lagu dayactiro hadduu doona gaalba ha ahaado kii gaalka ah hadduu yidhaahdo dhulkan waqaf baan ka dhigay kaniisadaha ha lagu dayactiro inagu haddii ay maxkamadeena islaamka ay timaado waxaanu leenahay waxaana waqaf saxa maahe dhaxal ahaan baynu uqaybinayna hadduu dhintay kii markaa lahaa haddii kana iska haysaanlena waxaan waqaf maahe haday isula ka yimaadaan weeyaan wain waqafa hadduu waqaf u bixiyo calaa dhimiyin qof dhimiya oo markaa dee cayiman weeyi hebel baan u waqfay bu yidhi hebelkaasina waa gaal inagu dhex noolo dee jizyada bixiya cashuurta bixiya jahasa way iska banaan tahay waayo dee gaalkaa in wax la siiyo shareecadu ma diidana haddaanad odhan ninkii gaalooba ha la siiyo ee gaal cayiman una tirahdo warkaa intaasaan u waqfay intuu nool yahay ha ka biishado wixii dambana masaakiinta hala siiyo waa caadi maxaa yeelay ajar baa ku sugan gaalka quudintiisa ayda quudintooda waxaasoo dhan quudintooda ajar baa ku sugan markaa fi kuli dati kabidin ratbatin ajrun bu nabigeenu alayhi salaatu wasalaam marka gaalki waxbaa laga heli ajar baa laga heli waxsiintiisa kol haddaanu xarbi ahayn kuwii nala dagaalamaya in la dilo la rabay haddaanu ahayn way maaragtay waa caadi walaa yajuuzu asixi maayo an yaqifa calaa nafsi qofku inuu isagu wax isku waqfo markaa shardigii koowaad wuxuu ahaa an yakuna calaa jihati macruufin wa birin ama calaa macruufin wa birin shardigii koowaad saasu aha laba an yakuna calaa gayri lwaaqif qofkii waqfaya cid aan ahayn waa ina ta cidda loo waqfay laakiin hadduu yidhahdo dhulkan anaa isku waqfay intaan noolahay kadibna caruurtayda kadibna caruurtooda kadibna fuqarada iyo masaakiinta hadduu sidaa yidhaahdo horta waqf calaa nafsi ma ansaxayo qofkii naftiisa ku waqfiyaa ma ansaxayso waxaa la yihi waa taxsiilu waa tamliiku linsaani nafsahu mutacadir milka nafsi tamliiku linsaani milka nafsihi mutacadiru wixii aada lahayd inaad isa siisaa suuragal ma hadde waabaad leedahay ila marka manfacadani waxaan adigaa lahaa marka inaad tirahda anigaa isku waqfay oo anigaa isa siiyey waxba ismaad sidii horead ulahayd un baad uleedahay wax cusub oo soo kordhay ma jiro wey sidii aad awelba ulahayd iyuunbaad uleedahay waqafna waxaa lama yidhaahdo laakiin waxa iyadu banaan baa la yidhi de hadduu qofku leeyahay waxaan muslimiintaan u waqfay aniguna kamid un baan ahay oo de muslimka iyuun baan ku jirta si waa caadi waa tii cuhmaan radia allahu tacaala canhu markii ceelkii bir ruma uu waqfay ilaa imika waaba sii jirtaa beertii dalwi fiihi ka dilaa lmuslimiin yani waadaamtayda waxaa loo dalaya sida waadaamaha muslimiintaba looga darsanayo iyunba anigana reerkayga ay uga darsanayaan taasoo ka taas mushkilad ma le de wa isku wafay ma muslimku wafay isna muslimkiibuu kamid yahay laakin waxaa dhici karta baa la yihi oo iyadoo lafteeda culimada qaarkood ay ansixinayaan hadii uu yidhaahdo waxaan u waqfay ehelkayga cidda sidaasa ee sidaasa ee sidaa noqoto ee sidaa noqoto sifaad buu sheegay sifooyinkiina isagunbaabay ku dhawoobayaan cidka kuma dhaboobayaan taasi mushkilad laha baa la yidhi o dee sifadaasu ciddii sifadaa loo waqfay ciddii markaa la helaa sifadaa yeelato ama isaga cid kale noqotay way soo geli aba sheegaanba ibnu rifca eh, raximah llahu taala aimadii oyna shaafiyada kamida inuu kuba dhaqmayba oo uu yihi markaa waxa weyaan waqaftu calaa maaragtay al al al alfuqahaa min ali rifca noocaas oo kalea cidda faqiih ah ee ree markaa eh, rifco ah iyaan u waqfay kadibna saa iyo saa saas marka dee cidda cala afqah min ali maaragtay alrifca cidda ugu faqiisan reer rifci de cidda ugu faqiihsanna isaga u ahaa markaa wuu ansaxayaa bay lahdin saas kale walaa calaa majhuulin sidoo kale ansixi maayo majhuul in wax loo waqfo oo mawquuf caleyhgii shuruudiisa shardigiisii saddexaad waa alcilmu bihi ama tacyiinuhu in la cayimo ka rajulin gayri mucayinin qof an wuxuu yihi waxaan nin baan u waqfay nin baan u waqfay ninku waa ayo saas markaa socon mayso walaa calaa man laa yamliku lgallata cid aan hadda faa'iidada qaadanaynin halladu waa faa'iidadii wixii kaso faaidada waqafka cid aan hadda qaadanayn iyadana waxba loo waqfi maayo kal cabdi sida addoonkii hadaad tirahda waxaan addoon addoonkaa hebela baan u waqfay de addoonka ma wax qaata wax ma yeeshee sayidkiisun baa nafaqeeyay lakin isagu milkiba male walxamli ilma caloosha ku jira iyaad tiri ilmaha caloosha ku jiraan u waqfay haye haddaa geedkii midhaaba kasooga yaan siinaa hadda caloosha ku jira midha maya wey markaa waxaa la doonayaa ciddaad u waqfaysaa inay tahay cid sidaad markaad u waqafto la siin karayo faa'iidadii oo lagu wareejin karayo oo ku intifaaci karaysa wain waqafa calaa man yajuuzu uma calaa man laa yajuuzu wain waqafa hadduu haddaba u waqfo calaa man yajuuzu cid ay banaan tahay in wax loo waqfo wey oo shuruuddii ka soo baxday uma isaga dabadiina calaa man laa yajuuzu cid aanay ansaxayn in wax loo waqfo marka muxuu leeyahay waxaan waxaan waqfay hebel isaga dabadiina kuwaa kale markaa hebelkii baynu eegno waa shuruuddii u ka soo baxay ciddii kale uu daba sheeg dhigay o uu yihi markuu isagu dhinto hebel bay u wareegeysaa iyaaban ahaynba cid waqafkii yeelan karta wax loo waqfi karo marka waxaa la yihahdaa munqaicu laakhir alwaqf almunqaicu laakhir marka waa shuruuddii ad ku darsanaysa halkan shuruudda ma waxaa kamid a mawquuf calayhigu wax weligiiba sii jiraya inuu yahay mise taasi shardi ma aha ayaa marka halkan lagaga hadlaya waxaa markaa taas soo gelaysa ciddii dambe aad sheegtay hadday noqoto cid aan shuruudi soo bixin marka laba qowl baa ku sugan wuxuu yihi baطla fi axad اqawleyn qawl wuxu ley waa bail wasaxa fi laakhari ka kale oo kiina wuxu ley me wuu ansaxaya marka muxuu sameyey qofkani wuxuu yihi waxaan u waqfay caruurtayda marka caruur wuu leeyahay haddana caruurtooda bas wuu aamusa caruurtiisii de way dhammaanayaan soo ma caruurta caruurtooduna way dhammaanayaan markay dhamaadaan xaggee la geynaya inoomu sheegi waa munqaiculaakir ama wuu inoo sheegaye wuxuu yihi waxaan u waqfay caruurtayda iyaga dabadoodna caruurtooda iyaga dabadoodna cid kasta oo jidgooyo samayso muslimiinta kamid a marka wixii uu xagga dambe dhigay dee waa meel waxbala-aan soo maha waa tuuris markaynu tuurno haddaba carruurti carruurtooda way dhamaanayaan xaggee la geeyaa waqaf waxaa la markaa waqaf munqaticul aakhir wuu daba go-an yahay xaggii dambe uu ka go-ay ka maran yahay haddaba kaasi ma ansaxaya mise ma ansaxayo qowl baa xulay ma ansaxayo muxuu ansixi waayey de wuxu agee la geeya hadhow marka carurta dhamaato haddii carruurtii dhamaato waxaan xaggee la geynayaa mustaxiqiisi yuu noqonayaa mar hadduu markaa munqaic yahay ma ansaxayo buu leeyay lakin muctamadku laa yushtarau an laa yakuna munqaic alaakhir munqaic alaakhir inu inuu no maarata inuu waqfigu noqdo inaanu noqoni shardi maaha marka alinqiraad inqiraad lmawquufi caleyhi laa yaduru weeyaan dhib ma keenay marka maxaa la samayn waa ka sheeku inoo sheegay o wuxuu yihi wayurjacu ilaa aqrab الnaasi ilى lwaaqif waxa loo celin qaraabadii waaqifka qofkan waqfay qaraabadiisa cidda ugu soo dhow ee baahan sida inoo soo socoto cidda ugu soo dhow qaraabadiisi baa la eegayaa kolba kii baahan iyaa la siinaya kuwa ugu soo dhow baa la siinaya wahal yaktasu bihi marka xaggee laga keenay in saas la sameynayo waxaa la yihi dee waqafku maqsuudkiisu waxa weeye waa waa thawaab iyo ajar baa lagu doonaya mar haddii markaa imika cid la siin karaa ay jirto dee saasuu ku asaxay hadhow hadday wixii dabar go-do dee kolley qofkani khayr buu doonayey khayrkiina waxaa ugu fiican qaraabadiisa in sadaqa looga dhigo markaa aqrabu nnaasi ileyhi baa ayaa loo leexinaya wahal yaktasu bihi ma waxaa ku gaar noqonaya fuqaraauhum intooda baahan qaraabada aw yashtariku fiihi alagniyaau walfuqaraa mise akniyadiiyo fuqaradu way isla wadaagayaan fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan waqiila qiil baa wuxuu leeyahy waa ariiqe ariiq eh, baa waxa yaktasu bihi lfuqaraa mee fuqarada la gaara qawlan waaxidan ma kolka na qaraabadiisaa loo celinayaa ma fuqaradoodun baa loo celin mise waa dhammaantood waa loo qaybin laba ariiq baa ku sugan ariiq wuxuu leeyahay laba qowl iyaa masalada ku jirta laba qowl baa masalada ku jirta oo qowl uu leeyahay wuu isla wadaagaya maxaa yeelay qofkani de wuxuu yihi un mar ada qaraabadiisaa loo celinaya maqsuudkuna uu ahaa hawaab iyo qurbiya daaco de intaba uu ka helaya kuwooda aqniyada wii la siiyana u ka helaya kuwooda fuqaradana u ka helaya waana usimanyana waa qaraabadiisii lakala fadili maayo laakin muctamadku wuxuu leeyahay maya kuwooda fuqarada un baa la siinaya maxaa yeelay waqafka sida caadadaa dadka baahan baa wax loo waqfaayo dadka aan baahnayn waxba looma waqfo saas daraadeed ariiqa labaad wuxuu leeya fuqaradun baa ku gaaryahay marka haddaynu hataa dariiqa hore qaadno waxaa raajix noqonaya qawlka odhanaya fuqarada ayuunbaa la gaara wuxuu yihi wain waqafa calaa man laa yajuuzu hadduu u waqfo bilowgaba cid aan asaxayn in wax loo waqfo uma calaa man yajuuzu kadibna uu ka sii dambaysiiyo cid ay ansaxaysa in wax loo waqfo kana maxaa la odhanaya munqaicu lwal xaggii hore iyuu ka go-an yahay wuxuu yihi ha lagu waqf waxaan u waqfay ciddii jidgooyo samaysa iyaga dabadoodna fuqarada iyo masaakiinta ama wuxuu yihi waxaan u waqfay heblaayo caloosheeda ilmaha ku jira ilmaha dabadiina masaakiinta iyo fuqarada xamliga de waxba looma waqfo inagii sheegay ilmka lagu wareeji karaya wixii maxaa la yeelayaa marka kani ma ansaxaya faqad qiila waxaa la yihi yabtulu wuu burayaa kani qawla waaxida ariiq saasuu leey waqiila waxaa la yihi waa ariiq labaada fiihi qawlaani meel laba qowl baa ku suganoo axaduhumaa yabtulu mid waxa weeye wuu burayaa wathani yasixu ka labaadna wuxuu leeyahay wuu ansaxayaa munqaicu lawalka ma wuu burayaa baynu odhanaa qawlan waaxidan mise qawlooyinkii munqaiculaakirka gelayay iyaynu gelinaynaa weeyaan labada ariiq marka ariiqa qawiga xooggani waxa weeyaan may meesha laba qawl waxba la gelin maayo laba qawl la gelin maaye kani wuu burayaa qawlan waaxidan sababtuna waa maxay dee imika la geeyaba ma naqaanba masaakiinta iyo fuqarada uu sheegay waxay ka dambeeyaan hiblaayo xamligeeda ilmaha caloosheeda ku jira ilmaha caloosheeda ku jira imika waxba lama siin karo marka kor dan waxba lama siin karin waxaa laleeyahay ciddan uhoreysa lagu waqfaya waa asal cidda lagu sii cadfayae ka dambaysaana waa farac asalkii haddaan u asixin faraciina waxba asixi maayo oo idaa saqata alaslu saqata alfarcu weeyaan fain kaana man laa yajuuzu lwaqfu calayhi haddii uu yahay buu yihi marka wathani iyo suxdii buu sii daba socdaa wa qiila fiihi qowlaani axaduhumaa yabtulu wathani yasixu kaa yasixu markaale markaynu ku shaqayno fain kaana hadii uu yahay man la yajuuzu lwaqfu caleyhi ciddan aan loo waqfin karini ee lagu bilaabay miman laa yumkinu ictibaaru inqiraadihi cid aan haddana la fiirin karin dabargu-iisa oo maaratay aan lagu maaratay la eegi karin la sugi karin inta uu dhammaanayo kalmajhuuli sida majhuul oo kale wax majhuul wuxuu yihi waqafkan marka hore waxaa la siinayaa nin maarata faaidadiisa nin baan u waqfay kadibna masaakinta iyo fuqarada de ninkii waayo ninkii nomamu sheegin de ninkii markaa wakti la sugo ma laha kole tan qofkii la sheeg qof cayiman baanu ahayn wakti la sugi kara male surifat ilgalatu markaynu ansixino waxaa galadii loo weecin ila man yasixu lwaqfu caleyh fuqaradi masakinta toosu siinayna lakin lama su lama su wax la sugi kara maayo ama wuxuu yihi ciddii jidgooyo samaysa iyaan u waqfay kadibna fuqarada iyo masaakiinta cidda jidgooyo samaysaa goormay dhamaanaysaa hore ay dhamaan la garan maayo waa majhuul alinqiraad laa yumkin ictibaaru inqiraadi intuu dabargo-ayo lama sugi karo markaa toos baa fuqaradii masaakiintii loo siinaya waa hadii la ansixiyaba de lakin muctamadka horeg ma ansaxaya wain kaana hadduu yahay miman yumkinu ictibaaru inqiraadihi cid markaa la fiirin karo inta uu dhamaanayo kalcabdi sida addoonku yii wuxuu yihi waxaan u waqfay addoonkaa hebel ah isaga dabadiina fuqarada iyo masaakiinta de addoonkii waktigu dhimanaya waa la garan waa la waa la sugi karaa intuu dhimanayo faqad qiila hadaba waxaa la yihi yusrafu fi lxaali isla imikaba waxaa la siin ilaa man yajuuzu lwaqfu caleyh fuqarada ayaa masaakiintaa uu sheegay iyunbaa toos loogu leexini maxaa yeele de isagii kole darjiskii la siinaynin xaggarun loo leexiyo wa qiila waxaa la yihi may laa yusrafu ilayhi waxba loo sarfin maayo fuqaradii masaakiintii xataa yanqarida ilaa horta isagii uu dhimanayo addoonkii markuu dhinto iyaa fuqaradii masaakiinta faidada la siiy inta ka horeysana inta ka horeysa isagaa iska cunaya kii waaqifka ahaa oo waqfi aan markaa ansixin oo kale sidiisi ayay noqonaysaa isagaa iska biishanaya kolkii marka kaasi uu dhinto iyaa fuqaradii masaakiintii loo bilaabay wa qiila waxaa la yihi yakunu liaqribaai lwaaqifi kanaa markaa muctamad noqon haddii la ansixin lahaa yakunu liaqribaai lwaaqif qofka waaqifka ah qaraabadiisa unbaa loo leexin sida aynu munqaticul aakhirkiiba ka samaynay iyuunbaa munqaطiculawalkana la yeeli weeye ila an yanqariba ilaa inta uu ka inqiraadayo dabar go-ayo uma yusrafu markaa kadib baa loo leexin ilaa man yajuuzu lwaqfu caleyh ciddii waqafkeedu asaxay wuxuu yihi wain waqafa hadduu ku waqfo calaa rajul nin bicaynihi cayntiisu yihahdo hebel baan u waqfay maaragtay meeshaasi uma cala lfuqaraa isaga dabadina fuqarada ayaan u waqfay saasuu yihi ninkaa hebel ah dhulkaygan u waqfay isaga dabadiina fuqaradiiyo masaakiinta ayaan u waqfay ninkii baa arrintii loo geeyo o la yihi hebel baa intaan kuu waqfay farada rajul ma doonayo buuli ninkii loo waqfay baa wuxuu yidhi waan diiday ma rabo waqafkiisa batala fii xaqihi isaga marka dhinaciisa laga eego dee waqafkii waa buray oo de isaga waqafu ma aha ila waa ka celiyey qabuulkii baa laga heli sooma qabuulki yani way fuqahadu isku khilaafaan ma baa la shardiyaa markuu mucayan yahay mawquuf caleyhigu ma baa la shardiya mise cadamu radd muctamedka laftiisa isku sii khilaafaan kii labada muctameda laakin waxaad muddaynay marka dambe ay xoojinayaan in qabuul la shardiyayo aqbal in la shardiyayo marka hadduu aqbaliba waayo iyo hadduu radiyo labadii jeer isagii xaqiisa fi xaqi batala fi xaqi isaga ag marka laga eego waqafkii waxaa jirin buu noqonaya wa fi xaqi lfuqaraai qawlaan laakiin fuqaradii haddaba ag xaggooda ma ka ansaxayaa mise kama ansaxayo iyada laba qowl baa ku sugan oo tii lamid ma noqonayso tii hore wa inaga nidi dariiqa rajaxani qawlan waaxidan waa bail kani de nawcan ma wax asixi kara weeyaan haddii ninkaan qabulkiisa la heli lahaa uu asixi lahaa awelku laakiin markii qabuulkiisii la waayey iyo awalkii uu buray haddaba maadaama iijaabkii uu ansax ahaa ilan iijaabkii baa sax ahaay qabuulkii unbaa xaggiisii wax ka kharibmeen ma la odhanaya haddaba fuqaradii mar haddii iijaabku sax ahaa iyaga wuu ansaxaya mise u ansixi maayo laba qawl baa kusugan qawluxule wuu ansaxaya iyagunba toos loogu leexini laakiin muctamadku waxa weya waqafkani wuxuu noqday munqaطiculawal buu noqday munqaطiculawal hadduu noqdana de muu asaxaynin saas wey wain waqafa wa sakata can subuli wain waqafa haddii qofkii uu waqfo oo wasakata uu ka aamuso can subul xaggii loo lixinayay mawquf caleyhi halkan waxuu ka hadlayaa mawquf caleyga in la sheegaa ma shardiba siiqadaa la raacin karaa oo shuruuda siiqada ayaa lagu dari karaa kan waxaad waaan dhulkan markaad waqfayso waxaad ugu tala gashay inaad sheegtaa ma makasaba si waqafki u ansaxo wuxuu yihi wain waqafa hadduu waqfo oo wasakata uu ka aamuso can isubuli jidadkii loo sarfinayay yani waxaan meesha ma madrasad baa laga dhigaya ma masjid baa laga dhigaya ma aqal la kireeyo oo masaakiinta kiradiisa la siiyaa laga dhigaya ma meel dadka socotadii iyo degaan baa laga dhigaya dhulkan waan waqfay unaa tidhi waxaad u waqaftay ba aanad sheegin ma saasuu waqaf ku noqonayaa mise ku noqon maayo wuxuu yihi baطla fi axadi اqawleyni laba qawl baa kusugane midi wuxuu leeyay waa bail waqfka waxba kama jiraan dhulka waan waqfay una tiri waxba waqafna maaha waayo waan waqfay maxaanu ku samaynaa waan waqfay un baadna tiriye maxaanu ku samaynaa xunama baad sheegin soo ma waxba waqafna ma wa wa xoolahaagi saa doonta ka ye kaasaana muctamad wayasixu fi laakari qawlka kale wuxuu ley me wuu ansaxaya qawlka kale wuxuu leeyahay wuu ansaxayaayo curfiga iyaa lagu garanayaa waxa lagu qabanayo waalcaadatu muxakama madaahibtuna xaggana u badan yihi lakin inaga madhabkeena wuxuu rajaxayaa ka hore wa yusrafu buu yihi waxaa loo leexin ilaa aqrabi annaasi ila alwaaqif dadkii qaraabadii waaqifka qofkan wax waqfay qaraabadiisii cidda ugu ba maarata ugu soo dhow ee baahan iyaa la siinaya la siinaya de markaa ma hadda dhulka iska qaadanayaan maahe way ku intifaacaya hadday degayaan iyo hadday kiradiisa qaadanayaan iyo saas iyaga ayaa loo sarfinayaayo ku intifaacaya ayuu leeyahay markaa qawlkaa kale waa kay fuqahadu u badan yihiin madaahibtii kale taqriiban saddexdiiba waxay u badan yihiin o ansaxayo hadhow ha iskusii qabsadaan masaakiintaa la siinaya mise aqrabu nnaasi ileyh ya loo sarfinaya isku sii qabsadaan taas laakiin iyagu inuu ansaxayo iyay u badan yihin imikana dadkeenu de inta badan wa iska ihahdaan intaa waqaf baan ka dhigay unba qofku odhanaya intaa waqaf baan ka dhigay marka de waa ishkaalkan a imanaya marka qofku wixii ugu talagalay inuu sheego ya fiican si khilaafkan uga baxo oo uu yidhaahdo dhulkan masjid ahaan baan u waqfay khalaas masjid buna dhulkan madarasad ahaan baan u waqfay saasuu madrasad ku noqonaya dhulkan waxaan u waqfay dadka waalwaalan in lagu day daryeelo waxaan u waqfay caruurta la helo in lagu dayactiro saas oo kale walaa yasixu lwaqfu waqafku ku asixi maayo ilaa bilqawl siiqadiiba markaa sheeku uu u gudbay walaa yasixu lwaqfu ilaa bilqawli qowl unbuu ku asixi wa alfaadu ereyada loo isticmaalaa waqaftu waan waqfay xabastuhu waan xabisay marka de waa af carabigii maaragtay waa kelimad loo yaqaano xabastu xabastu labada a sabaltu fi sabiil baan ka dhigay weeyaan wa fii qawlihi haddii uu yidhaahdo xaramtu wa abadtu hadduu yidhahdo wajhaan la wajh baa kusugan xaramtu af carabi ahaan waan xarimay weeyaan abadtuna yani daa'im baan ka dhigay wax joogtaa baan ka dhigay wax daa'ima abadi ah laakin haddana waxaa laysla bartay in waqafka loo isticmaalo waan xarimay yani waxaa loo jeedaa in la milkiyo cidi yeelato yaan ka xarimay abadtuna yani wax abadiya baan ka dhigo aanay markaa cidi qaadqaadanayn marka laba waji waji wuxuu leeyahay waxaani waa kinaayo oo waxay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin niyo maxaa yeelay dee waqfi waqfigii markaa sariix kuma aha oo taxriim waa xaaraameyn iyo joogtayn ma sheegayaan waqaf toos uma sheegayaan marka waa kinaayo waxay ubaahan yihin biyo ayay ubahan dad markaa waqaf ula jeeday waqaf bay noqonayaan haddii aad iska tiri uuna waxba noqon maayaan kaasaana markaa muctamada lafdiga kale marka qawl wejiga kale wuxuu leeyahay waa sariixo waqaftu iyo taasi bay lamid yihiinoo waxa weeyaan iyaga laftoodu aad baa loogu isticmaalaa marka faa'iidadii waqaftuba ay lahayd oo kaley leedahay wain qaala hadduu yidhaahdo tasadaqtu waan sadaqaystay ayuu yihi dhulkan waa sadaqaystay lam yasix alwaqf waxaasi waqaf noqon maayo xataa yanwiyahu buu yihi xataa yanwiyahu ilaa uu niyoodo dhulkan waan sadaqaystay sadaqa ahaan baana ula baxay waqaf baanu sheegaya u niyeystay wuu ansaxayaa markaa laga fahmaya soo ma oo yani tasadaqtudu waa kinaaya buu laakiin tasadaqtu keliya kinaaye ma noqonaysa ba maxaa yeelay tasadaqtu maxay sariix ku tahay sadaqadii caadiga ahay sadaqadii caadiga bay sariix ku tahay wamaa kaana sariixan fi baabihi lam yakun kinaayatan fi gayrihi ma kaana sariixan fi baabihi lam yakun kinaaya wawajada nafadan fiihi lam yakun kinaayatan fi gayrihi marka maxaa loo baahan yahay inuu jiha caama sheego masaakiintaan u sadaqaystay masaakiinta iyaan u sadaqaystay hadduu yidhaahdo marka waa caadi baa layihi waayo masaakintaan usadaqaysta masaakinto dhan waxma wada siin kartide maanta sadaqadii ma noqonaysa caadiga ahayd idan waqfiga haddaad niyooto ood jihada caam kaa sheegto waa caadi aw yaqrina bihi ama uu la xidhiidhiya buu yihi maa yadullu calayhi wax sheegaya wqaf ayuu waa sadaqaysni raaciyey ka qawli sadaqatan muxaramatan sadaqad muxarama ah ayaa sadaqaysay sadaqa muxarama hadii afxarim in la yihahdo waxaa loo jeeda waqaf way noqonaysa sadaqa la xarimay maxaa la xarimay de guurguurintii iyo maaratay warwareejintii aw muabadatan ama mid abadiya sadaqa abadiya aw sadaqatan la tubaacu wala tuhaw waxaan sadaqaysay sadaqo aan iib lahayn aan iibgelaynin aan hibogelaynin marka de waa la gartay inay waqafkii tahay ila sadaqadii kale iib iyo hibaba way gashaay oo qofkaad sadaqad ahaan wax usiisay dee wuu sii iibin karaa wuu sii hibayn karaa lakin markaa tirado waa sadaqa aan iibgelayn waxaa la fahmay inaad ujeedo waqaf inaad ujeedo markaa saasay sarix ku noqonaysa wuxuu yihi waidaa saxa alwaqfu lazima halkan marka axkaamtii iyuu markaa eh, ka gelayaa wuxuu yihi waidaa saxa alwaqf waqafkii haddaba markuu ansixo shuruudihiisii arkaantiisii ay dhamaystirmaan iyo shuruudahoodii lazima wax caqdi laazima weeyaan khiyaarulmajlis iyo khiyaar kale toona male khalaas kol haddaa tiri waan waqfay masjid baan ka masjid ahaan baan halkan u waqfay saasay masaajid ku noqotayba hadhow haddaad wax yar gocato ood inta meeshii lama dhisine waar waaban halkani waa yar istraatiiji bay noqotee meel kale ayaan waqfin doonaayo horta imika halkan waan iibinaya kaab socon mayso khalaas kol haddii ka soo baxday halkan masjid baan ka dhigay masjid ahaan baan u waqfay afkaaga hadday soo baxday waa dhanta inaad xataa waraaqa qorqortaa shardi maaha kama noqon kartid caqdi laazima weeya in shuria fiihi lkhiyaaru haduu yidhaahdo waan waqfay waxaana ii shardiya markaan doono inaan ka noqon karo aw sharata an yabiicahu idaa shaa ama wuxuu yihi waan waqfay waxaana ii shardiya waxaan u waqfay bishardi in markaan doono aan iibiyo baala waxaasi waqaf maaha waxaasi waqaf ma aha liannahu sharata maa yunaafi muqtadahu maa yunaafi alcaqd walaa yajuuzu ma banaana intan in siiqadii lagu daray ku fiican tahay lakin sheekhu had iyo jeer tacliiqaadkii waxaa axkaam gaaru ka dhiga walaa yajuuzu ma banaana an yucalliqa ibtidaa'ahu calaa shardin inuu waqafka bilowgiisa shardi ku xidho in callaqahu calaa shardin hadduu shardi ku xidho batala wuu burayaa sida inuu yidhaahdo oo kale haddii waxaasi dhacaan halkaa waqaf baan ka dhigay taas ma soconayso tacliiqaasi waxba kuma asaxaan waa haddii aan masjid iyo wax noocaas ahayn bay ihahdeen masjid hadday tahay iska caadi ba haduu yihahdo masjid baan ka dhigay ramadaan laga bilaabay halkaa masjid baan ka dhigay taasoo kale way iska caadi ba lakin markuu waqaf lilmasaakiin iyo wax noocaasa u s yeelayo taas weeyaan tala diiday wain callaqa intihaaahu haddii uu calliqo xagga dhammaadkiisa bian ka an qaala inuu yidhaahdo waqaftu hada kan waan waqfay ilaa sanatin muddo sanada baan waqaf ka dhigay markaa tacliiq mushaaf ku magacaabay lakin waa kii loo yaqaanay taqiidka wuu muddeeyey waqafkii hadii la muddeeyo baala wuu burayaa fi axadi lqawleyni labada qawlee kusugan mid ahaan siduu yahay waana ka muctamadka ah maxaa yeelay dee waqfka waxaa lagu yaqaanay wax joogto ah adigana waxaa tiri sanad baan waqfay waxba markaa waxas waqaf maaha wa yasixu fi laakhari qawlka kale wuxuu leya may wuu asaxaya waa waqaf sax ah maxaa yeelay cibaaradu daxen waqaftu hada mawdu masjidan markuu yihi masjidkiisi wuu noqonaya ama waqaftu hada lmakaana calaa fulanin sanatan hebel baan sanad ku waqfay hadduu yidhaahdo dee waqaftudaasi baa la qaadanaya wuu ansaxay waxaanu markaas sheegayna waa laga leexanayaayo wa yusrafu waxaa la siin bacda sanati sanadki markuu dhamaado ilaa aqrab innaasi ila alwaaqif waqaf daaima buu noqonaya wixii sanadkan u shegay waba kama jirayaan deetana sanadkaa cidii marka hore u umagacaayo baa yeelanaysa sanadkii markuu dhamaado dadkii markaa qaraabadiisa ma sidii munqaticul aakhirka aynu ka yeeli jirnay iyaa laga yeelaya masaladaasi waa xaggii luzuumka xukun kale uu xaggan ka gelayaayo wuxuu yihi wayantaqilu lmilku lahaanshuhu wuu wareegayaa fi raqabati shayga shaygan lahaanshihiisi wuu wareegayaa bilwaqfi marka la waqfo can ilwaaqifi qofkan waqfiguu ka wareegayaa fi daahiri lmadhabi madhabka imaam shaafici sida maaratay ka muuqata cibaaradiisu ay faa-iideyneyso faqiila haddaba waxaa la yidhi markii uu wareego xagguu u guurayaa yantaqilu ila llahi tacaala lahaanshihiisu shaygan ilaahay buu ugu u guurayaayo ilaahay mooyaane cid kale oo loo tiirinayo ciddaas aala la odhanaya ma jirto waqiila waxaa kaloo la yihi mayane ila lmawquufi caleyhi ciddan loo waqfay iyuu markaa waxa weeye u guurayaayo ciddaasaa yeelanaysa loo waqfay waqiila dariiq saddexaad baa wuxuu leeyahay fiihi qawlaan laba qowl baa kusugan marka waa maxay horta daahir madhabku waa inuu milkigii guurayo oo ninkii waqfay marka tirahda meeshan waan waqfo waxaan ka dhigay masjid kolkaa tiraahdo meeshan lahaansheedu kaa wareegeysaa musaawyan daahirmadhab qawl baa jira daahirmadhabka khilaafsan oo odhanaya may qofkaa lahaanshihiisi unbu ku jira ee kuma tasarufi karo laakin isaga unbaa lahaanshihii haddana maaragtay weli u usugan yahay kaasi waa mid daciif markaynu haddaba nidhaa wuu guuraya waa sidii saxda ahayde xagu u guuraya saddex dariiq baa ku sugan dariiqa markaa rajaxani uu yahay in meesha laba qowl ay ku sugan yihiin inay laba qowl ku sugan yihin oo ilaahay buu u guurayaayo mayana wuxuu u guurayaa cidda loo waqfay oo ma masaajidkii muslimiintaale iyo mayane cid aan ilaahay ayn loo sheegi maayo ilaahay un baale bustaankan la waqfay masaakiinta loo waqfay masaakiinta ale iyo may masaakiintu ma lehe ilaahay baale marka kaa muctamadka waxa weeye meeshan ilaahay baa iskale cid kale oo loo nisbaynayo oo leeyahay ciddaasaa leh ma jirto saas weeyaan wuxuu yidhi wayamliku lmawquufu calayhi qofka haddaba loo waqfay wuxuu milkiyayaa hallat alwaqfi faa'iidada waqafka waqafka faa'iidadiisa ciddii loo waqfay iyaa milkida oo iskale wa manfacatahu iyo waxtarkiisa wa suufahu dhawartiisa hadduu xayawaan ahaa walabanahu caanihiisa waxaasoo dhan waxa leh hadduu geed ahaa midhihiisi waxa leh qofkii loo waqfay fain kaanat jaariyatan waxaan la waqfatay inan tahay addoona lam yamlik wadahaa ku istimtaaci maayo kii loo waqfay wa fi taswiiji guurintiina halaathatu awjuhin saddex waji baa ku sugan ma la guurin karaa addoontii la waqfay axaduhaa qawlu wuxuu le laa yajuuzu bixaalin maba banaano sinaba maxaa yeelay dee waqafkii nusqaan buu guurku soo gelinaya qiimaheedii ila addoon la qaba iyo addoon aan la qabin isku qiima ma aha waxtarkeediina nusqaan buu ku keenayaayo dee waxa weeyaan markii markaa ciddan loo waqfay inay ukhidmayso iyaa laga rabay de hadday nin yeelato ninkii ba ku mashquulaysa qilkaasi qiilkaasi saa suulay wthaani ka labaad yajuuzu lilmawquufi caley may wu banaan yahay waa la guurin karaa waxaana guurin kara uun cidda loo waqfay maxaa yeelay dee ciddan markaa laleeyahay loo eh, manfacadeeda waa waa isaga isagun baa markaa loo dhowrayay haduu isagii markaa ogol yahay uu isagii leeyahy hala guuriyo waa la guurin karaa buu qiilkaasina leeyahay wathaaliu qiilka saddexaad waa muctamadkii yajuuzu lilxaakimi may aniga waa banaan tahay waa la guurin karaa qaadiga un baana guurin karaa laakiin qaadiga laftiisu wuxuu u baahan yahay mawquuf caleygu inuu ufasaxo haddii mawquuf caleygu uu fasaxo markaa iyuu qaadigu guurinaya marka kan maxaa lagu doortay waxaa loo doortay de waxaa la yihi mawquuf caleygu raqabadeeda male markaa weli uma noqon karo weli uma noqon karo markaa gabadhan haddaba ma malehe qaadiga iyo dawladda ayaa weli u noqonaysa haddana maadaama manfacadeedi ninkani uu leeyahay guurkiina dhibaata kasoo gaari karto idankiisi baa isagana loo baaha saas weya wuxuu yihi fain wuiat haddii loo galmoodo addoontii oo maalan dee mid ku khaldamaba ama de u qasbaba akada almawquufu calayhi lmahra kii loo waqfay iyaa meherkeeda le inta dii la xoogaba ama dee la guursadaba oo de guurkii xaakimka guurinay saa lagu guursado meher baa loo magacaabi soo maa meherkii yaale meherkii il faa'iidadeeda waxaa iska lahaa kan loo waqfo marka isagii baa qaadanay wa in atat biwaladin hadday ilma dhasho a ah, hadday ilma dhashadaas markaa imika way imanaysa hataa xoolihii de lawa ina xoolihi waa la waqfi karaa hashii la waqfay wixii ay dhasho faqad qiila waxaa la yidhi ymliku waxa iska yeelanaya almawquufu caleyh ciddan loo waqfay milkan lahaansho dhamaystiranoo yamliku tasarufa fi uu ku tasarufayo bilbayci wakayri wuu iibinayaa hadduu doono wuu hibaynayaa sudanu ka yeelaya waa wax isaga uu leeyahay sababtuna waa maxay de waxaani waa faa'iidadii waqafka faaidada waqafkana isagaaba lahaada saa daraadeed qawlkana markaa rajaxan qiilkan iyaa rajaxano Eh, waa alqawl adhar bay leeyihin eh, isaga ayaa iska qaadanaya waqiila qiila waxaa kale oo la yihi mayane huwa ka huwa waqfun ilmihii ay dhashaa waqaf unbuu um noqonayaa kal umi sidii hooyadoo kale oo uma weladkii iyo mukaatabadii iyo wixii ay dhaleen oo noogu iman doonta abwaabulcidqi way noogu iman doonta abwaabta cidqiga nagu iman doontaa halkaaba sidii loo raacinayey halkana hooyada hala raaciyo oo hala yihaahdo hadday iyadii waqaf tahay mawquufadu wixii ay dhashaa mawquuf unbuu um noqonaya marka isagunba manaaficdii leh laakiin raqabadii iyo cayntii kuma tasarufi karo saasuu markaa qiilkaasina uu isagu leeyahay laakin de halkan waxa eh, ay rajaxayaan in aan sideeda laga dhigaynin uu isagu toos uu ula wareegayo siduu doone uu ka yeelay maxaa yele waa fawaa'iddii fawaaidda waqafkana isaga iska laha wa in utlif waqafkii haddii la baabi'iyo gaarigii aad waqaftay haddii la dilo haddii maarata la baabi'iyo neefkii aad waqaftay haddii la dilo sidee la yeeli ushturiya biqiimatihi qiimihiisa waxaa lagu soo iibin maa yaquuma maqaamahu wax booskiisii gala gaari buu aha gaarigii baa la baabi'iyey ninkii baabiye waa le qiimihii gaariga bixi soo dhig haye markuu soo dhigana maxaa la samaynayaa gaari noocyo kale ah ayaa lagu soo iibinaya deetana sidii kii hore halkii kii hore waqafa ku ah iyo baa waqfi laga dhigayaa waxyaalihii de masaajidka o dhan waa saan soo kale iyo wixii lamidka ah dii microphone la waqfay qof baa microphone soo waqfay oy microfonkaas waa waqf nin baa jajabiyey waa laga qaadaya ama uu baabiiyo de waxaan marka fayda lahayn buu ka dhigay lacagtii baa laga qaadaya lacagtiina waa lagu soo iibin microphone cusub baa lagu soo iibin halkii baana lagu xidho saas weeyaan waaya wa qiila waxaa la yihi in qulnaa waa ariiq labaad kani oo masaladan ku sugan wuxuu leeyahay qiilkani masalada waxaynu ku dhisaynaa masaladii lahaanshaha marka in qulnaa haddaynu idhaahno inahu lilmawquufi calayhi waqafka waxa iskale cidda loo waqfay haddaynu idhaahno fahiya qiimihiina lahu isagu baa la iska qaada loo dtna microfonka masajid marka laga burburiyo microfonkan yaa lahaa masaajidkaa loo waqfay dee masaajidkaa iska lahaa lacagtii marka inta la qaado ninki laga qaado iyuubaa masaajidka la siin lacagto wixii kale danihi masaajidka iyaa lagu qaban karaa saasuu qiilkaasi leey wain qulnaa hadaynu dhahno inahu lilah waqafka ilahay baa iskale waxaan la waqfa cidimale haddaynu dhahno ushturiya bihaa waxaa lagu soo iibin maa yaquum maqaamahu wixii oo kale iyaa lagu soo iibin oo booskiisii buuxiya iyaa lagu soo iibin marka qoladani qolada wejiga dariiqadan maraysaa waxay leeyihin masalada ha lagu dhiso masaladii milkiga masaladii milkiga ha lagu dhiso oo deetna markii la baabi'iyo qiimihii haddii la yidhahdo mawquuf caleyga milkiga lahaa isaga un toosa loo siiyo wixii danihiisa ha ku qabsado haddii la yidhaahdo mayaane lilaahi buu ahaa waxaan ilaahay baa iska lahaa cid kale looma sheegayo markaana de waxay noqonaysaa wax kaloo haddana lilaahiya ah, in haddana la keeno oo kii oo kalea kulli xaal dee taa hore iyaaba inoo ushturiya biqiimatihi ma yaquum maqaamahu taasaa markaa tii rajaxnayda haddii haddaa tan dambe lagu dhiso lafteedana de maxay noo rajaxmaysa maxay noo soo rajana milkiga anahu lilahi baa inoo rajaxnaa soo ma in lilahi weeyaan waaa la ohanayo de markaa ushturia biha maa yaquum maqaamahu taasi waa dhibkii waqafka loo geysto waqafka laftiisi baa dhib geysan kara markuu addoon yahay markuu addoon yahay markuu xayawaan yahay de isagu xayawaanku dhibku geystay ilaan isaga looma qabsade laakiin markuu addoon yahay dhibkii uu geystay isaga iyo waqafa maxaa laga yeeri wuxuu yihi wain janaa khaaan hadduu si khaaa jinaayo iyo gef dhib u geysto oo cid uu ku khaldamo oo maarata waxyeeleeyo waqulnaa aynu nidhaahno huwa lahu mawquuf caleyhiga ayaa iskale waqafka falarshu calayhi magdhowgii isagaa laga doonaya waxaagii baa waxgeyste addoonkaagii baa waxgeyste lamana iibin karo hadduu addoon cadiwa la iibin lahaa maanta lama iibin karayo waana addoonkaagii iska soo bixi saasaa laodhanaya deetana muxuu ku furan dee bilaqali min qiimati aw ilarshi qiimihii addoonkii baa la qiimeyn magtii laga doonayna waa la eegi kolba kii yaraada iyuu bixinaya wa haddaynu dhahno isagaa waaya wain qulnaa haddaynu dhahno lilaahi tacaala huwa lilahi tacaala meenay lilaahi weeyaan waxaan ilaahay baa le addoonkan ilaahay baa le cid kale male haddaynu dhahno faqad qiila haddaba waxaa la yihi fii milki lwaaqifi maaqifka waaqifka milkigiisa yaa laga bixin magdhowgi kii waqfay baa la soo bixi oo maxaa dhacay de waxaad usoo bixinaysaa addoonkani wixii uu geysto isagaa loo qabsan lahaayo waa la iibin lahaa in la iibiyana maanta adigiibaa meesha ka saaray kolkaad waqaftay iyaad meesha ka saarto adigaa markaa naga horjoogsaday iibintiisii de dadka dhibka loo geystana iska taga la odhan kari maayo qoladan dhibka loo geystana iska taga ma qabato addoonkiina waa waqafoo lama iibin karo mawquuf caleygiina wixii da isagu faaidadun buu lahaaye milkigii iyo wa addoonkii isagu male adigaa naga hortaaganayno yino markaa tiri waqaftu iyaad naga hor istaagtay iska soo bixi kana markaa muctamadkii wa qiila waxaa la yidhi mayane fi baytilmaal baytulmaalkaa laga bixiyo dawladu ha bixiso magtaa ilan meel laga bixiyaa ma jirti wixiina lilahi w ilaahay baa markaa xoolaha ilahay laga bixiyo wa qiila waxaa la fi kasbihi addoonkii de wuu markuu shaqaysto isagoo adoonka markaa ayaa la odhanaya markaa ka bixiya markaa wixii uu soo shaqaystay ha laga bixiyana iyadana qiilkaasina wey lakin waxaaso dhan waxaa ka rajaxan fi milkilwaaqifida wuxuu u gudbay xukun kale axkaamtii waqafka kamid oo waa annidaaratu cala alwaqf mas-uuliyaddii waqafka mas-uuliyaddii waqafka yaale wuxuu yihi wayanduru fi lwaqfi waqafkii waxaa ka mas-uula man sharaahu lwaaqifu ciddii uu qofka waaqifkee waqfay uu shardiyey markii uu waqfayey markii uu waqfayey dhulkan masjid baan ka dhigay bishardi inuu mas-uul ka ahaado hebel saasuu yii khalaas qofkaa markaa ayaad mas-uul noqonay wain sharaa nadara linafsihi hadduu isagu nafahantiisa u shardistayna waan waqfay bishardi inaan anigu mas-uul ka ahaado saasuu yii khalaas isaga markaa mas-uuliyaddii haynaya intuu nool wain lam yashrud ama yashrid labadood odhan kartaa haddii aanu shardin wuxuu yihi un masjid baan ka dhigay meeshan masjid baan ka dhigay mas-uuliyaddii ciddaleba muu sheegay wuxuu yihi labaynu markaa ukala saari dee in mawquuf caleyhi cayimani uu jiro iyo in mawquuf caleyhi de jiha uu yahay muslimiintii o dhan iyo lamidkaa haddii haddaba mawquuf caleyhi cayiman uu yahay oo wuxuu yihi meeshan waxaan u waqfay hebel iyo caruurtiisa iyaga dabadoodna masaakiinta sidaasuu yihi marka ma mawquuf caleyhi waa cayimanyi soo ma waaya wuxuu yihi adaba nadara fiihi waxaa naadir ka noqonaya masuul uul almawquufu caleyhi kii loo waqfay fii axad lqowleyni labada qowl ee ku sugan mid siduu leeyahay walxaakimu xaakimka ayaa maaragtay naadir ka ahaan iyo mas-uul fi lqowl laakhari qowlka kale siduu leeyahay weji kalena wuu jiraayo odhanaya mayana kii waqfi baa mas-uulka ah markaa saddex meelood baa meesha imanaysa cidda loo waqfay baa mas-uulka ah iyo may dawladdaa ka mas-uula iyo may qofkii waqfay iyaa ka mas-uula haddii markaa mawquuf caleygu aanu cid cayiman ahayn qawlkaa hore meeshuu ka baxayaa labaan damban baa soo haray masaajidkii o kale iminka dadkeena waxay hahda anu meeshan masjid ahaan baanu waqfa cid ka mas-uula ma sheegto marka dee laba qawl baa kusugnaanaya qofkii waqfay baa ka mas-uula iyo iyo mayaane dawladdaa ka mas-uula waxaasoo dhanna waxaa ka rajaxan madhabka dawladdaa ka mas-uula kol haddaan adigu cid sheegin adiga waxaan milkigaagii wuu kaa wareegi shardina maad dhigan cidda mas-uuliyadda qaadaysa dee xoolaha caamka ah dawladdaa ka mas-uulahayn dawladdaa ka mas-uul saas weeyaan iyadu meesha imanba mayso dhaxlayaashiisii iyo baa meeshan bixiyey iyo baa maaragtay dhiska lahayd iyo sow garan maysid sheekooyin sheeka soomaalidu iyadu taasi meesha imanba maysaba taasi iyadu wax meesha kuma jirta isku reer baanu ahayn iyo qoladii muxuu ahay meesha bixisay ama qoladii dhiska lahayd ama qoladii wax ku darsatay kol haddaanad odhanin qofkii meeshan waqfay aanu odhan waxa ka mas-uula shardiga aanu dhigin markuu markuu waqfay maaha mar dambe mar dambe xataa isaga waba laga dhegeysan maayo markii uu waqfayey qofku hadduu raaciyo cibaaradaa bishardi waxaa ka mas-uula sa qofka iyo qofka iyo isaga dabadiina hebel baa ka mas-uula isaga hadduu saa yiri waa sax lakin haddana dawladda kama suuli ciddii markaa iyadu soo magacaawdo iyunbaa soconaysa wuxuu yihi walaa yatasarafu naadiru fiihi ila alaa wajhi nadari wlixtiyaar wuxuu markaa usii gudbiya haddaba qofkan mas ah shaqooyinka laga dooni qaabka ushaqeynayo horta qofkan mas ah waa inuu yahay qof quman oo toosan waa inuu yahay qof mas-uuliyaddan qaadi kara oo kartideedi iyo awooddeediile walaa yatasarafu naadiru fiihi qofka naadirkai ah, ugu tasarufi maayo mas-uulkani waqafkii ugu tasarufi maayo ilaa ala ilaa calaa wajhi nadari qaab markaa maslaxadeed mooyaane walixtiyaai iyo sida markaa xayndaabashada iyo ilaalintu ay ku jirto sida kolba isaga waqafka dantiisu ay ku jirto iyaa waajib ay ku tahay inuu ushaqi maxaa yeelay de waa waa raaci weeyaan tasarufaat wa waa manuudatun bilmaslaxa wuxuu yihi wain ixtaaja hadduu u baahdo ilaa nafaqatin in la nafaqeeyo oo yani la daryeelo dayactir iyo hawle da wax u baahdo an unfiqa caleyhi waxaa laga nafaqeynaya min xaysu sharada alwaaqifu halkii waaqifku uu yihi laga nafaqeeyo ayaa laga nafaqey fain lam yashur haddaan meelba magacaabin o halkaa halaga biiliyaba aanu odhanin unfiqa calayhi min algalati isaga wax soo saarkiisii baa laga nafaqay bustaanbu waqfu yihi masaakiinta iyaan u waqfay bustaankan masaakiintaan uwaqfay buu yihi de dar daryeel iyo dayactir buu ubaahan yahay midhihii soo go- oo dhan ba haddii masaakiintu la wada siiyo oo la wada siiyo oo la wada siiyo isaga daryeelkiisi dayactir xagge la keenaya mar haddaanu meel kale odhan in halkaas ha laga bixiyo waxaa la samayn midhihii qayb baa horta isaga lagu dayactiri inta la iibiyo a dee baha wixii la wada bixin maayo markii isaga la dayac tiro la dar yeelo wixii soo hara loo qaybo masaakiintii marka saasay noqonaysa wuxuu yihi uma yusrafu lbaaqi wixii soo haray unbaa loo qaybay ila lmawquufi caleyh ciddii markaa loo waqfay waayahay waqafkii ma la kiraynaya wuxuu yihi ha waa la kiraynaya hadii dee aanu maaratay waaqifku diidin oo aanu shardi dhigin walmustaxabu haddaba sida fiicani anlaa yujira alwaqfa ama anlaa yujira alwaqf waa inaanu waqafkii naadirku aanu kiraynin akthara min halaatha siniin saddex sano wax ka badan waaqifku yaanu kiraynin oo maxaa laga baqayaa dee kiradu way korodhaa kiradu way korodhaa soo maha marka waxaa laga baqayaaba in markii saddex markaad toban sanood kiraysay dee tobankii sanood kira go-an baad ku kiraynaysaa ilan ma odhanaysid sidan soomaalida qaarkood ihahdaan haddii eh, maarata waa hadhow talo wixii kordha aniguna sicro suuqa ubaan la soconayaayo hadday kiradu isbedesho inagana waxaa inoo xeera inaad kordhiso waxaas waa sharci dara weeyaan kol haddaad toban sano kala kiraysanaysaan iminkaa laga heshiinaya wii la bixinayo iminkaa laga heshiinaya waxa way hadhow talo wixii sicro suuq baynu ku wada shaqaynaynaa waxay noqonaysaa kira aan caddayn bay noqonaysaa muhmala soo garan maysi haddaba haddii tobankii sanadood la kireeyo oo sidii sharciga waafaqarsanayd loo kireeyo la yidhaahdo intaa iska bixiyo iyo waa yahay hadhow waxa laga yaaba suuqi inuu kor u kaco adiguna awood aad u yeelan weydo inaad waxba ku darto ilan shardi waa idinka yaalla heshiis baa meeshii yaalla markaasi haddaba taasi aanay udhicin saddex sanaa wax ka badan yaan la keenay waa qodob waa qodobka labaade waxaa kale oo loo diidayaa dadkii loo waqfay dadkii loo waqfay de ilan qaar baa intaa dhimanaye waxaa laga yaabaa iyagoo kiradiiba la tegey tobanka sanadood keloo intoosays inuu sanadkii horreeba dhintaa ama sanadkii labaadba deetana waqafkii sagaalkii sanee dambe ama tobankii toddobadii sanee dambe dad un u waqfay maarata dadkii lagu waqfay aan waxba ka helinba inaan waxba ka helinba markaa meeshiiba marka taas iyadana waa laga taxadirayaa hadaba saddex sano wax ka badan lama ijaarin lama kiraynayo fa in maata almawquufu calayhi haddii haddaba ciddii loo waqfay ay geeriyooto fi athnaa mudda marka eeg marna qofkii mas-uulka ahaabaa kireynaya oo waa marka qofkan mas-uulka ihi isagu uu ka baxsan yahay dadka loo waqfay marna dadkii loo waqfay laftoodaaba mas-uula oo de wuu odhan karaa inuu yidhaahdo waxaan u waqfay caruurtayda iyaga dabadoodna caruurtooda iyaga dabadoodna caruurtooda iyaga dabadoodna caruurtooda sidaa un ay kusi kusii socoto u yihahdo ilaa inta ay dabar ayaan markaa kadibna masaakiinta mas-uuliyaddana caruurtaydaasaan u yeelay iyo maarata kulba qoladii markaa eh, eh, faaidada leh iyuun baan mas-uuliyaddiina siiyey buu yihi inta carruurtaydaasi ay sii jirto marka dee masuul uul waxaa noqonaya carruurtiisii mawquuf caleyhimka ahaa iyaa masuula iyagii haddaba markay kireeyaan wa inaga nidhi saddex sana wax ka badan ha kireynina saddexdii sanay kireeyeen faa'iidadii yaale carruurtiisii iyagii qaar baa dhimanaya kolkii qaar dhintaan de intii kale kolba noolayd iyuunbay kusoo ururaysa marka ay caruurtiisii dhammaadaan iyaa waxaa meesh meeshii soo gelaya caruurtoodii marka albatn athani baa la yidhahda waa jiilkii dambe ee jiilka koowaad waa kuwa isagu dhalay maxaa kusii xiga jiilkii labaadoo kuwii awowga u ahaaya kuwaasna marka haddana dhammaadaan baa waxaa soo gelaya safkii saddexaad iyo haddana soo geli safkaa saddexaad markay dhammaadaan iyo safka afraad soo gelayaan qaabkaas qaabkaasay usoconaysaa haddaba safkii koobaad iyaa kireeyey saddex sanadood saddexdii sano markay kireeyeen fa in maata almawquufu caleyh mawquuf caleyhgii baa dhintay way dhammaadeen fi ahnaa'i lmudda saddexdii sanoon dhammaan iyo iyagay dhamaadeen safkii koobaad ee meeshaba kireeyey infasakhat ilijaaratu wirshahu kiradii way fasakantay kiradii way fasakhantay oo markaa de waxa wey halkaasay ku joogsatay maxaa yeelay waxaa caddaatay nimankani wax aanay lahayn inay kareeyeen ilan waqafka iyagu intay nool yihiinb ayay faa'iidadiisa leeyihin wixii iyaga ka dambeeya dee qolo kale safka labaad baa le markaa waxay caddaatay inay ku tasarufeen wax aanay lahaynba deetana way fasakhmaysa waqiila qiil ba wuxuu leeyahay laa tanfasikhu may buri mayso maxaa yeelay waxaynu hore usoo marnay alijaaratu laa tanfasiku bimowt lmuajir soo may ahayn bimowt lcaaqid caaqidka ijaaradu dhibashadiisa kumay fasakmi jirin markaa sidii ha u shaqayso lakin waxaa la yidhi maya halkaasi marka caaqidku uu ahal u ahaa inuu waa lakin halkan waa soo baxday inaan ahalba u ahayn oo farqi baa udhexeeya maaliga ijaaradiisii iyo mawquuf caleyhiga ijaaradiisa maaligu waxaa la yihi de isagaa iskale waxan kolkuu kireeyo toban sano kireeyo uu sanadkii koobaad dhinto dhaxlayaashiisu wixii isagu uga tegay unbay leeyihin wax kale mal wixii isagu uga tegay ayuun bay wax kale yagu malaha laakiin mawquuf caleyhigu markuu kireeyo saddex sanadood ee sanadkii koobaad dhexdiisaba uu dhinto isagoo kiradii wada qaatay mathalan ama aan qaadanba de laakin kireeyey waxaa la yihi isagu kuwan isaga kama dhexlayaan de safkan labaad safka koowaad kama dhaxlayaan waxna kama qaadanayaan iyaga kii hore ee waqfay iyay toos uga qaadanayaan laakiin shardi unbaa baa ku xidanoo waa inay kuwani dhamaadaan inay kuwani dhamaadaan lakin cidda wax siisay waa kii hore ee kan kuwan ma aha shaqo kuma laha qolada marka mar hadday sidaa tahay de waxa weeye waa laba kala baxsan isku midna maaha maaliga ijaaradiisi iyo manquuf caleygu ninkani wuxuu xaq leeyay gebigiisu waa intaasaa la siiyeyba in kaleba lama siin maaligba umaaha inta kale markaa wax aan wixiisi ahayn buu kireeyey ijaaradii halkaasa lagu joojin wixii dambe waa la fasiki haddii markaa dee lacagta laga qaaday oo qoladii hore ay wada qaadatay lacagta waxay noqonaysaa muddada dhiman kiradeedii dayn lagula lagu lahaa deetana wixii ay maal ka tegeen ayaa laga soo celi saasay noqonaysaa waqiila wuu yihi waxaa la yihi laa tanfasiku buri mayso fatusrafu waxaa la siin ujratu maa madaa muddadii tagtay ujradeeda ila lbaطni lawali baطnigii hore ayaa la siin wamaa baqiya muddada harsan ujradeeda inta ku beegmaysana ila lbaطni thaani safka labaad iyaa la siin buu kani leeyahay lakin muctamedku muxuu leeyahay halkaasay baasha ku buraysaa lacagta markaa wixii u haray qoladii waa loo celinaya qoladii kiraysatay lacagta wixii u haray ee qoladaasi ay ka qaateen tarikadoodii baa looga soo celinaya waa loo celin nimankana waqafkooda waa loo gacan banayn ciday doonaan ha ka kireeyaan wuxuu yihi watusrafu lgallatu calaa sharti lwaaqifi axkaamtii weli ku jiraayo wuxuu yihi watusrafu waxaa loo qaybinaya loo bixinaya algallatu faa'iidada calaa sharti lwaaqifi sidii uu shardiyey waaqifku ayaa loo qaybinaya min alaharati maaragtay doorbidid cid la doorbidayo hadduu yihi ciddaa ha la horreysiiyo hala doorbido ciddaas ha loo gaar yeelo haduu yidhaahdo cidii baa loo gaariyeen wataqdiimi wataakiiri kala horreysiin iyo kala dambaysiin waljamci isugeyn iyo maaragtay waxa weye jamcigu markaa aharadii ayuu de ka hor imanayaa aharadu waa in cidi ay la gaar noqoto jamintiina waa in cidi ay wadaagto oo isugu wada timaado caruurtayda ayaa wada siiyey buu yihi waqaf uga wada dhigay iyo inuu yidhaahdo ka ugu weyn ama ka ugu yar ama maaragtay hablaha taqdiim iyo taakhiir hadduu yidhahdo masalan waxa weeye sida ay u kala baahan yihiin haloo kala horreysiiyo sidii baa markaa la sameynaya watartiib tartiibtii tartiibka ay takiirkaasu gelaysa de wuxuu yihi waikraaji man shaaa bisifatin waidkaalihi bisifatin wakraaji man shaa inuu bixiyo ciduu doono bisifatin tilmaan lagu bixiyo waidkaalihi inuu soo geliyo bisifatin wuxuu yihi caruurtayda ayaan u waqfay waaya ama wuxuu yihi hablahayga ayaan u waqfay inta aanay guursan tii guursataa waxba kuma laha haddaan lasoo furin tii lasoo furaa way soo gelaysaa marka dee tilmaam baa ama lagu baxayaa ama lagu soo gelayaa qaabkaa isagu udhigay iyaa markaa lagu soconaya wy waxay dhahdaan fuqahadu sharطu lwaaqifi ka nasi shaaric sidii naskii sharciga weeyaano haddii aanuda isagu sharcigi ka hor imanin sidiisaa loo raacaya wain waqafa calى lfuqaraai hadduu fuqarada u waqfay jaaza waxaa banaan an yusrafa in la siiyo ilaa halaaati min fuqarada dhan waa gaarsiin karnaa wuxuu yihi bustaankayga waxaan waqaf uga dhigay midhihiisa masaakiinta de masaakiinta muslimiinta ma wada gaarsiin karnee saddex haddaynu uqaybino waa caadi saddex markii loo qaybiyo waa caadi wain waqafa calaa qabiilati kabiira qabi qabiil weyn reer weyn ayuu u waqfa wuxuu yihi waxaa waqaf uga dhigay reer awjaama aw jaamac baa la eegayo waa kumanaan meel walba dego oo aan maaratay lasoo koobi karayn baala lwaqfu fi axad lqawleyn qawl baa wuxuu leeyahay waqafkaasi waa baatil waxba kuma jiraan oo maxaa dhacay dee reer hebel wax gaadhsiin kara waxba lama gaadhsiin kare waqafkaa waxba kama jiraan bu qiil ayuu qawlkaasi leeyay lakin waa daciif waxa rajaxaan wasaxa fi laakari qawlka kale wuxuu ley may waa ansax waxay lamid tahay uu kii yihi masaakiintaan uwaqfa masaakin ba wa la wada gaadhsiinay lama wada gaadhsiinayn so saddexba lama siinayn wayajuuzu halkana markaa waxaa banaanaysa an yusrafa ilaa halaatatin minhum saddex kamid o in lakala siiyo in la siiyo laakiin haddii qabiilku yar yahay oo dad markaa lasoo koobi karaya yihiin dhammaantood waa loo qaybinaya wa in waqafa hadduu u waqfo calaa mawaaliihi waa kelmadda carabigaa bay tani ku xihantahy waa masalo lafdiga ku tacalluqda oo mawaalideyda buu yihi mawaalideyda mawaalidana waxa lagu ilaaqa lagu maarata loo loo isticmaalaa ciddii ku xoreysay haddaad addoon ahaan jirta cidii ku xoreysay mawaali baa la yidhaahda cidii adigu aad xoreysayna iyagana mawaali waa la yidhahda ka markaa kan la xoreeyena mawlo waa la yidhahdaa kii wax xoreeyena mawlo waa la yidhahdaa haddaba ninkani wuxuu yidhi waxaan waxaan u waqfay mawaalideydan uore u waqfay buu yihi walahu mawaalin waxaanu leeyahay mawaali min aclaa ka sareeya xagga sara waa kuwa waa kuwi isaga xoreeyey wa mawaalin mawaalina wuu leeyay min asfal xagga hoose oo isaguna qaar buu sii xoreeyey isaga lafti isagu qof la xoreeyey buu ahaa isagiina dad buu sii xoreeyey markaa dee mawaali xag saraa iyo mawaali xag hoose aguu kala leeyay wuxuu yihi un mawaalideedan u waqfo horeda kuwuu sheegaya ma kuwii xagga saraa u sheegay ma kuwii isaga xoreeyey buu sheegaya ma kuwii xoreeyey buu sheegaya marka xagga ereyga iyo masaladani ku tacalluqdaayo maxaynu ka yeel ninkiina dhimayba hadduu doono labadii qolna hadda waa kuwana qolo waliba waxay leedahay anagu noo waqfa ee hana la siiyo kuwee la siinaya faqad qiila qiil baa wuxuu leeyahay yabtulu waqaf wuu buraya waayo ninkani wuxuu ujeeday lama garanayo kole daan la garanin waqaf aan jirin baa laga soo qaaday wa qiila sidaas kan dambaa saxsane wuxuu leeyahay e, yani yasixu wuu ansaxaya qiila yasixu wuu ansaxayaa waqaf haddaba ha ansixay see la yeeli markuu ansaxo laba mid ba laba markaas haddana laba qiil kusii jiraan wa yusrafu qiil wuxuu leeyahay haddaba markuu ansaxo wa yusrafu waxaa loo leexin ila lmawaali min aclaa kuwii isaga xoreeyey ilan waxay u badan tahay nimankaasaa isaga gallad ku leh inuu markaa nimankii doonayo inuu isaguna u ixsaan falo iyuu doonayaa kuwa ha lagu maarata haloo halagu fasiro waqiila waxaa la yidhi mayane markuu asaxo yuqsamu baynahumaa waa loo qaybinayaayo labadii qoloba waa lasoo gelin wa huwa alasaxu kan asixa badanoo dee kol haddaan la garanaynin labadan qolo qoladii uu sida gaarkaa ugu jeeday wixiiba wayna ku wada xambaareen wain waqafa hadduu u waqfay calaa zaydin ninka zayd la yidhaahdo wa camrin iyo ninka camar la yidhaahdo wa bakrin iyo ninka bakar la yidhahdo saddex nin yani hebel iyo hebel iyo hebel iyuu u uma cala alfuqaraa iyaga dabadeedno masaakiinta buu yidhi waxaan u waqfay hebel iyo hebel iyo hebel dabadoodna masaakiinta fa maata zaydun saddexdii mid kamid a ah dhintay saddexdii mid kamid ah markuu dhintay laba soo harhaan kaa booskiisiima masaakiintaa soo gelaysa mise labadan unbaa wixiiba isku ballaadhinaya wuxuu yihi surifat ilgallatu faa'iidada dhan waxaa la siin ilaa man baqiya kolba cidda ka nool min ahlilwaqfi ciddii marka hore loo waqfo saddexdoodan qof ahay markaa kii dhintay meeshiisa labadanu ba isku ballaarinaya labadii hadduu dhintana mid kanunba wixiiba u wada haray markuu kaasi dhinto iyuunbaa fuqarada ilan isaga saa udhigay oo yidhi saddexdaa nin baan u waqfay iyaga dabadoodna masaakiinta marka waxaa la yidhi ilaa ay saddexdii dhammaadaan oy dhintaan masaakiintii waxba la siin maayo fa in inqaraduu marka iyagii dabar go-aan iyaa surifad loo leexinayaa ila alfuqaraai dadkii fuqarada ahaa bab اlhibati halkaa ku joogo slى اllahu waslm alى nabiyina mxamedi wallahu alam masjid la dhisay marka la dumiyo kii hore ma u soconayaa ajarku ninkan wixii laga dumiyey horta haddii lagu celin karayo waa in lagu celiyo oo wixii ay faa'iide leeyihiin wixii faa'iide leh ee masaajidku maaragtay uu ka faa'iideysan waa in lagu celiyo marka kolkii haddii wixii lagu celin karayo waa lagu celinayaa wixii kale ee aan markaa lagu celin karaynin waxaa la sameynayaa hadday de markaa eh, iib gelayaan waa la iibin haddaan iib gelaynin waxa uun u bedela ila waa ta laga dumiye ninkii marka meeshii la dumiye dhismihiisii dhiskan kale ee la dhisayaa bedel buu uga noqonaya isaga kiisii marka ajarkii ku leeyahay qoladan kalena wixii ziyaadaa ee ay soo kordhiyeen ayay yeelanayaan ka waran haddii madarasadii macalinkii kula ga kula gasho caqdiga in mushaharka badh lagaa jaro iyagoo ku cilaynaya waxyaabaha soo baxbaxa in lagu maareynayo ma fahmi yani mushaharkaagii baa qeyb la jaraya ya maxaa markaa lagu maaraynaya sida madiga ale aduu shaqaalaad ka tahay jalsada wixii kusoo baxba hadda qoladii lahayd baa kumaareysanayse adiga mushaharkaaga iyo ya e aggeelgeenaya markaa tobankan macallinka guursanaya hadda taasi waa tabaruc weeyaane hadday iyagu ku heshiiyaan yani ay raalli ku yihiin oo ay da ku tabarucayaan maalintay doonaan odhan war anaga waxbaa naga jiran iska ka noo soo dhamaystira taas lakin haddii lagu qasab ay tahay arrin qasaba waan sax ahayn haddii ay qasab tahay sax